نرى الله صاحبها لبسا نرى قلب الإطافة فاضل بستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا فخير منه أن لو قد جهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمتا فليتك ثم ليتك ما فهمتا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا وليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العاش جهلا وتسخر في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي بعد وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت إذا حقام بها يوما عملتا وإن أهملتها ونبات نصعا وملت إلى حطام قد جمعتا وملت إلى حطام قد جمعتا فسوف تعود عن ند فسوف تعود من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا وما تهني ندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبود تدرك ما طلبتا فما بالبود تدرك ما طلبتا ولا تبتال بمالك والها عنه فليس المال إلا ما علمتا فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تعتا ولو ملك العراق له تعتا فينطق عين fayantiqu canka cilmaka fayantiqu fayantiqu canka cilmaka fi nadiyin wayugtabu canka yawma in katamta ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغني تشديد وما يغني تشديد المباني وما يغنيك تشديد المباني إذا بالجهل نفسك قد هزمت مباني إذا فنجان نفسك فاتة جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في الغبية ما عدلتا لعمرك في القرية ما عدلتا وبينهما بنفس الواحي قوم ستعلمه إذا طه قرأتا ستعلمه إذا طاها قرأتا لئن رفع الغني لواء مال وأنت لواء علمك قاب رفعتا لأنت لواء علمك قاب رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا لأنت على الكواكب قد جلست وإن في قلبي يا موسى ومارتي لأنت مناهج التقوى ركبتا لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتضت كار الهواني فكم بكر من الحكم اقتضبتا كار الغواني فكم بشر من الحكم افتضتا وليس يضرك الافتقار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا وليس يضرك وليس يضرك الاختار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنست لك جميل إذا بفناء طاعته أنست فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد قصرت وإن أعرضت عنه فقال خصمتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرتا الإله به ربحتا وتاجرت الإله به ربحتا بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست waxaan kusoo dhex manduumadii ka hadlaysay fadlu lcilmi iyo wamakaanatu ahli lcilmi sheekhu marka wuxuu soo tilmaamay cilmiga inaanan sahal ugu helaynin uu u baahan yahay muwaataba iyo juhdi fawaatibhu wajudhu fiihi muwaataba iyo dadaal inuu u baahan yahay hadduu ilaahay cilmi ku siiyana wax weyn buu ku siiyey laakiin haddii cilmiga ilaahay kuu furo وقال الناس إنك قد علمت فلا تعمل سؤال الله عنه بتوضيح علمته فقد عملته إلهي hadii ilaahay cilmiga kuu furo oo gacan weyn uu kaa siiyo su-aasha ilaahay aamin ha ka noqonin waayo ille wuxuu ku odhan doonaa cilmigii waad baratay ma ku camal fashay ra'sigiisu waa maxay fara'su lcilmi taqwa allahi xaqan walaysa bian yuqaala laqad ra'asta cilmigu mansab laguma raadiyo faislima laguma raadiyo maal lagu raadi maayo qaalihiisu waa maxay qaalihiisu waa taqwa allah xaqan inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa wa afdalu sawbika dhar aad labisata waxaa u fiican niyahow wa afdalu sawbika dharkaad labisata waxaa u wanaagsan alixsaanu samafal baa u wanaagsan laakin naraa ha yeeshee waxaan aragnaa awba alcisaa'ati maradii xumayd qad labista inaad labisatay ilkiisuu waaninaya ummaddu waaninaya wisaa inuu yidhi raximah llah waxaad ku labisato waxaa ugu wanaagsan ixsaan an takuuna muxsinan maxaa yeelay ina allaha yuxibu lmuxsiniin cilmiga inaad u barato alla dartiid markaad barato inaad dadka ku wanaajiso ixsaan aad inaad ka shaqayso oo ilaahay subxaana watacaala aada aaminsanaato inuu xaalad walbaba ku arkayo أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فوق لبس لبسته لله يقول لبسته وهو فوق الإحسان إن من محسن صحيح محسنا لله ولرسوله ولدينه ولأمة الإسلام انت بين أصلا سمينا قال الولاة كلها دقميسو رسول فينا الولاة كلها دقميسو متابعة دين فينا الولاة كلها دقميسو أمة الإسلام فينا الولاة كلها دقميسو ولكن نرى ثوب الإصاءة قد لبسته waxaan ka arkaynaa maradii xumeed inaad ku labisatay wa iyaaka thawb alkitaa'a dabeecad xun adoo cilmi baranayo dadla dhaqan xun been ballan la'aan waxaasoo dhan inaad ka fogaato wey marka waxaa lagugu waaninaya alixsaan wa afdalu thawbika alixsaanu laakiin mar aad labisataay waxaa ugu wanaagsan inaad ixsaan aad ku sifowdo walaakin naraa hawba alkisaa'ati ha yeeshee waxaan aragnaa dharkii xumaa qad labista inaad labisatay ida maa lam yufidka alcilmu khayran ida maa lam yufidka maadan waa zaa'ida wey idaa maa lam yufidka hadduusan kuu faa'iidaynin alcilmu cilmigaad baratay khayran khayr hadduu kuu faa'iidaynin wanaag iyo alla ka cabsi iyo khayr hadduuna kuu faa'iidaynin khayrun minhu waxaa kaaga khayr badnaa cilmigii xaggiisa allow qad jahilta inaad jaahil ka ahaato ama adigoo cilmi leh alla ka baqi weydo oo dadka wanaag kula dhaqmi weydo oo khayrkaana noqon waayo waxaa kaaga khayr badnaa inaad wakti ku dhimidin oda cilmi badan sababtu waa maxay dadka ninka cilmiga yaqaana oo sida xun u dhaqmayaa ma jecla laakiin ninka jaahilka waa loo cudurdaaraya mar haddaa cilmi barato waa inaad khayrka u dhawaataa oo alla kacabsiga aad ku dadaashaa idaa maa lam yunfidka alcilmu khayran haddii cilmiga uusan khayr kuu kordhinin fahayrun minhu waxaa kaaga khayr badnaa cilmigii xaggiisa an low qad jahilta inaad jaahil ka ahaato cilmiga markaad baranaysana fahmi qaatica iska ilaali waxaa lagaa rabaa qur'aanka iyo sunnada inaad u fahamtay si salafka u fahmeen fahmi adiga ugu horreeyay inaad bilowda ma ahan waa inaad qur-aanka iyo sunnada u كما فهم السلف رضوان الله عليهم وإن ألقاك هديه كاطورة فهمك فهمك أدينت كفهمتي في مهاوين هذا هديه كاطورة هذا في قرأة كاطورة فليتك شليتضار ثم ليتك هذا شليتضاره ما فهمت ما فهمتينا إن هذا فهمين باطورة waxa weeyaan dadka qaar baa diinka markay akhrisanayaan fahmigooda u kaalmaysa hadhowdiina fahmigooda baadi buu ka tuuraa khawaarij maxaa dhumiyey fahmigoodii bay diinta ku fahmeen waxay ka tageen cali ibni abi aalib oo nool ibni cabaas oo nool ibni cumar oo taagan way baadiyoodeen kadalika alqadariya saxaabadoo joogtay qadarkii caqligooda la kadalika aljahmiyatu waalmuctazila waalqaraamita waalqaraamita kulligood waxay u baadiyoobeen inay fahmigooda caqligooda u kaalmaysteen diinka annagu waxaanu fahmaynaa nafhamu lkitaaba wsunata calaa fahmi salaf saalix ridwan llah fahmigoodaasaan ku soconayna fahmi kale lama ogola haddii kale aadaa dheer baad ka dhacaysaa waad umaysaa iska ilaalina aayad markaad akriso laabud waa inaad tafsiirkeedii salafka u celisaa waa inaad tidhaahda aayadda ibni cumar muxuu ka yiri ibni cabbaas wuxuu ka yidhi saxaaba maxay ka yidhaahdeen taabiciin maxay ka yidhahdeen salafku maxay ka yidhahdeen caqli oo dhan waa laga waa lagaaga hormaray iyo aqoon wain alqaaka fahmka fahamkaaga haddii uu kaa tuuro fii mahaawin gebi haddii uu kaa tuuro gebi cidla ah, ya wada maaragtay oo wada goojira haddaad qaado ood umaraysa wada saca falaytaka uma laytaka shalaytadaadii ma fahimta ma fahanteen inaad banaankaba cilmiga ka joogto ayaa lagu qaafay ana jahligu waa laba nooc jahlbasiid iyo jahlmurakab jahlbasiidku waa ninkaan waxooga aqooninba waxbaa loo bilaabayaa waxbaa la fahamsiinaya ama jahlmurakab waa nin wax akristay wax qalabana bartay haahunaa ashaaciraad kuguud maanta oo dhan kama daadicin karto sifo oo ilahay sifadiisii wax baran baa la faray in la tawiiliyo in la caalo in la leexiyaa la faro darkii buu taagay ayb satjni min himaari lcajsi jahla watasquru fi lcuyuuni ida kabirta satajni waad goosanaysaa min himaari lcajsi cajsiga midhaha aad ka goosanaysa wuxuu ahaanayaa jahlan jaahilnimaad ka goosan cajsi noqoto hurdo badan iyo jiif iyo afaalnimo iyo aad ka shaqayso cajsigaa jaahilnimadka goosan wa tasquru fi lcuyuuni indhaha dadkaad ku yaraanaysaa goorma idaa kabirta markaad weynaato adoo nin weyna ayaa dadka indhahooda ku yartaan aamus baa lili adeer aamus aamus sheekii baa hadlaya sheekaas intaa loo fiiriyo waa wiil yaroo toban iyo sideed sana jiro adigii lixdan jirkaa waa lagu aamusay dadka indhahooda ku yar majlis baa la fadhiisan markii majliska laga baxo inaad joogta in kale lama ogo hadhowba wuxuu leey adeerka ijeeda hadaayo midigkaadaa fadhiy maya adeerkuma arki laakin cabdilcasiisaan ujeediy oo muxaadarada jeedinayay oo darsiga noo akrinayay waa ujeeday waa wiil yar waa wowe isagu dadka indhahooda ku yaraanaysa haddaa jaahil noqoto marka ma waxaad rabtaa adoo nin lagu yaraysto hadda ka dadaal waxbaro iska ilaali jahligu waa waxun wey xaggeena jahliga miraha laga goosta xabuu ka yimaada cajsigu ka yimaada salaada waxuu la tukaday oo hurdo lagu laafay haddaad aragto laa khayra fii khayr meeshaa ma yaalo mu'minku laa yanaamu bacda alfajri waa waktiga midhaha la goosanayo waa waktigu jawigu degan yahay fahmigu furan yahay qur-aanka in la akristo la fahmo uu furan yahay wakadalika sunna iska ilaali cajsiga waa xun yahay tasajnii min khimaari lcajsi cajsiga midhahaad ka goosanaysa wuxuu ahaan jahlan jaahilnima siboosan watasquru fi lcuyuuni indhaha dadkaad ku yaraanaysaa idaa kabirta markaad nin weyn noqoto oo adayga odaya ayaa lagu yaraysanayaa watufqadu waa lagu weynayaa in jahilta markaad jaahil noqoto wa anta baaqin adigoo dadki dhex joogo waa lagu weynayaa ma xisaabtanid watuujadu waa lagu helayaa in calimta markaad cilmiga barato walow fukirta haba lagu waaya adoo goobta ka maqan haddaa aad cilmi tahay waa lagu helayaa qafkaa dhex jooga haddii aad jaahil tahayna adoo qafki qafkii dhex joogo ayaa lagu weynaya waa la tirinaya toban qofood waa lagaa boodaya adig sagaal qofood baa joogtaan anigaa toban ku adiga jaahil baa tahay hawl weyn oo cilmi baa laga hadlaya adigu jaahil baa tahay matirsanid baa lagu caalimkana adigoo maqan baa lagu aa lagu tabayaa masalaa imanayso ma joogtid sheekh hebel telefoon ha loo diro asalaamu calayku sid edab ah ixtiraama sheekh difa xaalika ka waran see tahay su-aal laguu weydiinayo caruurtii ka waran edab baa laguu soo gelaya aabaa lagu qabaa marka dambaawey sheekh dad badan baa meesha fadhiyo samaacadda waa furan tahay masaladaasaan ku weydiinay meeshana ma joogto shaafici baa yidhi imaam axmed baa yidhi imaam maalik baa yidhi abu xaniifa aawey xagee jooga ma gubtay iyo suuqa xolahii ku nool odayaasha waaweynee gurtiisa qaxoolaha joogana cid yaqaanba male sababta waa maxay bajiye iyo tanguus buu cilmigiisa kusoo dhamaysiin wax macnoo ku fadhiya marka cilmigaaga marka haddaad qabto inuu noqdo cimri sharafay culimmadu waxay yidhaahdaan qofku laba cimri buu leeyahay cimrigii uu jaahilka yahayna waa cimri markaad ilaahay baratana cimri kale wey marka haddaad toban sano macrifada ilaahay aad ku jirtay oo caqiidada saxiixa iyo tawxiidka aada baratay waxay yidhaahdeen muqadir baa daadin uu yidhaahdo toban sanaan jira haddaad idhaahdeen ma sheegin kolka intii hore maba xisaabsanayn maba nooleynba ruux dhintay baa ahayd awaman kaana mayitan baa ku jirta faaxyaynaahu axyaynaahu bitawxiidi wacaqiidati saxiixa marka haddaad rabto in lagu fahmo in lagu jeclaado facalayka bilcilm ilzim cala alkitaabi wasunna iyaga laazim watufqadu waa lagu weynayaa in jahilta haddaad jaahil ahaato walxaal anta raaqin adigoo baaqiyo dadka dhex joogo watuujadu waa lagu helayaa in calimta haddaad cilmiga barato walow fugidta haba lagu haabad maqnaatide haba lagu isnaade watadkuru waad xasuusan doontaa niyaho qawlakii hadalkaygan iyo nasiixadaydan laka adiga bacda xiinin mada xusan doontaa idaa xaqan biha yowman idaa goortii xaqan si dhaba bihaa nasiixadani yowman maalin camilta aad ku camal fasho maalinka aad ku camal fasho ayaad xasuusan doontaa faa'iidada ay leedahay cilmigan aan kuugu yeerayo barashadiisa aan kugu boorinayo faa'iidadiisa waxaad garan doontaa markaad nasiixadayda ku camal fasho wain ahmalta haddaad iska ilowdo ood ihmaalisood tuurto wain ahmalta wain ahmaltahaa nasiixadii haddaad ilowdo wanabadta nusxa nasiixadii aada tuurto wa milta aada u leexato ilaa qutaanin adduunyo iyo maal qad jamacta aada ururisa haddaad u leexato fa sawfa mar dambaad tacadu ruugi doontaa min nadamin calayha min nadamin qowmamo daraaddeed calayha nasiixadeed u qoomamaynayso wamaa tuqni nadaamatu qowmama maxay ka dartaa inna dinta markaad qowmamayso sheekhu wuxuu yidhi haddaad nasiixadaydan maanta aqaadato wiil yar baa tahay nasiixadaydan haddii aad qaadatid ood ku camalfashid oo cilmigan aada dalabto aad aada ma aragtay ku dadaashid waad mahdin doontaa maalin buuna ku anfici doona amaa haddii aad ilowdo nasiixadan aada suurto adduunye iyo ururinteeda aad u leexato waad qoomamayn doontaa wartaadaad qaniiri doontaa wamaa tugni nadaamatu ina dinta nadaamana waxba ma karto soomaalida waxasallayto shay ma keentaysa maa tajib shay s shallaayey haddaan yeeli lahay wallaahi sheekh hebel ma ujeedaa isku maraan wax bilownay oo guley intaasoo weel ka dhigana halkoo maalinaa ah masaajidka isla bilowmay anigaa sabri waayey wallahi haddaan sabri lahaa sida sheika loo karaameeyaa lay karaameyn lahaa maxay kugu tartay marka wawaasibni nadaamatu ina dhim ayib haddaa fursadii haysaama ku watadkuru qawlatii bacda xiinin hadalkaygan bar dambaad xasuusan doontaa idaa xaqan biha yawman camilta haddaad si dhab a ah maalin ugu camal fasho dadka naga gaabiyo dadka xag ka hadlay aanu salin ma lahum yatakalamuuna fi lmasjid walaa yastaxiyuuna allah ayb watadkuru qawlatii laka bacda xiinin hadalkayga mar dambe ayaad xusuusan doontaan idaa xaqan biha yawman camilta haddaad si qab ah maalin ugu camalfasho maalinka aad ku camalfasho hadalkaygan wanaagiisa iyo nasiixadeen maalin baad xusuusan doontaa wain ahmaltaha haddaad hilmaamto ood ihmaalisoo dayacdo wanabadta nusxa nasiixadana aad iska tuurto wamilta ilaa xuqaamin adduunye burburtay aad u leexato qad jamacta ururinteeda aad u leexataaye fasawfa tacadu mar dambaad ruugi doontaa fartaada min nadamin calayha adigoo u qoomamaynaya shallaysadaasi allah haddaan raaci lahaa nasiicada waad odhanaysaa wamaa tugni nadaamatu sallayta waxba kama darto in nadimta haddii aad qoomamayso markaad aragto weliba raggii kula eegiga ah kula facala asxaabtaadi ah oo meel sare gaaray adiguna wax kuu darajaynaya lahayn markaasaad shallaynaysaa idaa absarta saxbaka markaad asxaabtii aad la soo korteen aad aragto fi samaa iyagoo meel sare gaaray culamaa kibaar hayati la ciزaynayo ay dadku u ducaynayaan ee kelmadooda la dhagaysanayo masmuuc اlkelim markaas markaad aragto iyagoo meel seeray saaxiibadaa gaaray waqad irtafacuu ay kaa kor noqdeen calayka dushaada waqad sufulta ana aada hoos u dhacday markaasaa shallaynaysa asfala saafiliin meel hoose aad gashay adduunka aadan darajo ku lahayn wakadalika ywma alqiyaama adduunyadu waa masracatu aakhira adduunyadu waa janna ku taalo jannada adduunya ninkaan gelin jannada aakhira ma gelayo hada min kalaami ibni taymiyata raximah llah qiila wama ljannatu wama ljannatu dunya ya bna taymiya qaala maxabat llah atawxiid ilahay jaceylkiisa ninka qalbigiisa cilmi iyo tawxiid u galo janno adduunyuu ku dhex jira markii raggii aada iskufacda ahaydena kor maray aada aragto adigana aada hoos u dhacday markaasaad shallaynaysaa waidaa absarta saxbaka asxaabtaadii markaad aragto fi samaa'in ee salo maray qad irtafaxuu adiga ay kaa kor noqdeen calayka dushaada waqad sakulta adigana aada hoos u dhacday markaasaad shallaynaysaaye faraajichaa naftaada dib ugu laabo wadac canka waxaad xaggaaga ka tagsiisaa alhuwayna aayar socodka xaggaaga ka tagsi cilmi baa dalbi dadaal iyo juhdigu u baahan yahay famaa bilbuci aayar socod uma ahaanin tudriku mid ku gaaraya maa talabta waxaad dalbayso waxa aad dalbaysaay aayar socod iyo dib-udhac midna laguma gaaro maalin la maqnaado habeen la yimaado habeenna la maqnaado laguma gaaro oo tiraahdo xalay intee sheika ku joogay intee la gaarsiiyey ma iigu celin kartaa oo sidau sheiku usheegaya kugu celin karta ajarada xataa kuguma celin karta inama alcilmu bitalaqi cilmigu waa in culimada loo barisaa oo afkooda la fiiriya uu siduu u dhaqdhaqaaqaya la fiiriya marka waxa aad dalbaysaay laguma gaaro maalin la maqnaado iyo dib u dhac iyo gaarin midna laguma gaaro cilmigu waa loo ordaa waa la dalbaa nin cilmi dalbayna raaxo waa kala tagin cilmiga aan dalbayna waa cilmigii sharciga ahaw waxaan ha ku daashayn sayniska juqraafiga xisaabta jajabka wuxuu leeyahay maanta oo dhan waa la wareerina hadday jajabtay gaal baa gaal baa caqligaaga u diiday diinta ilahay ba bar xisaabtaasay u jajabayso ay u socoto way kuwaalaysaa marka dan hebel aawa xisaab baa waashay baa laleeyahay dee waayaha waa shirkay u taalla diinta ilaahay barakid aan xalay soo sheegnay imaam shaafici wuxuu yidhi alcilmu ma ma alcilmu ma qaala allahu wa qaala rasuuluhu wamaa siwa dalika waswasat shayaain wixii labadaa ka soo haray shaydaan waswas darji shaydaan wey waa iskala ujeedi waa darji shaydaan wey waa la waala ciyaalka oo dhan iskuulaad noocaasa loo furta waxaa la raabay iskuul walba inuu ka yeedho xadaana malik ibni anasin xadaani ibni mubaarak xadaanii fulan can anasin can muxamadin sala allahu alayh wasalam khalaas ummaddu khayr bay gaari lahayd waana laga shaqaysay gaalaa laga shaqaysay xataa saxwada mayna fahminba gaaladii afkoodii un carabi loo bedelay dad manhajka sacuudiga manhajka qadar kulluhaa waxaa weeyaan abaatiil baa ka buuxiya waswasatu shayaaiin waxaa rabnaa in madaaris la furo oo halkaan lagu akrinayo sulm lwusuul lagu akrinayo maxay ta cilmi tawxiid shaykh lislaam maxamed ibn cabdilwahaab kutubtiisa dadka lagu nasriyey dadku way noolaan lahaayeen way jihaadi lahaayeen way dhiman lahaayeen laba iyo toban sano markuu imaam shaafici uu ka baxo madrasadiisa subaxa dambe wuxuu kule waa tahriibaya italian galaya kule may hadduu afar sano keliya cilmiga sharciga baran lahaa taqwa u kordhilay italiya waxay tahay ogaan lahaa banaankai imaan lahayd gaali isaga banaanka kala joogsan lahay laakiin saynisaa la baray gaalkii la baray uu rabaa inuu raadiyo gaalkii la baray ee kiimikada gaalkii raadis u jira oo wuxuu u marayaa saxaraha uu u marayaa mahaaso ku dhimanaa marka ka jir marka cilmiga uu sheekhu sheegayo ee sharafta lagu gaarayo ee lagu kormarayo waa cilmiga waxaa weeyaan qur'aanka iyo sunnada wey waxyiinka weeye waraajichaa wadac canka alhuwayna famaa bilbuudi tudriku maa alabta waxaa dalbayso dib udhacyo laguma gaaray ku dadaal walaa taftal taxaraga kibrin ikhtiyaarku waxa weye qofku si socodka usijabiyo walaa taftal taxaraga kibrin bimaalika maalkaagaa ku xaraka gibni walha canhu kaba mashhuul soomani falgudhii baa ka shaqeeyaane walha canhu ka mashhuul falaysa almaalu maal ma ahaanin ilaa maa calimta waxaa taqaanay waa taqaan ma nasiirkiisu waa maxay alfanaa wey amaa cilmiga waxa weeyaan waxaan dhammaanaynin adduunkana nacfi leh aakhirana ku raacaya wey ama almaalka iyo ilmaha iyo waxa kamaa qaala المال والبنون زينة الحياة الآخرة مية مية فلان فيها زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وعلى لفكين نعسي عيسى وثوابه هو الباقيات الصالحات العلم النافع لا تدل ولا تقتل بمالك maalkaaga ha ku xaraga kibrin walha canhu ka mashquul ibni mubaarak waxaa la ibni mubaarak kun neef oo geela oo raran ayaa khorasaane ka soo baxaysay shaam bay u socotaa dadku way weydiinaya liman hada aljimaal qiila ibni mubaarak ibni mubaarak waa iskale ayna ibni mubaarak fii duquuri muslimiin duquurtuu ku maqan yahay jihaadkuu jiraa waa loo shaqaynaya ilaa markii dambe saaxiibkii fudayl ibni ciyaad u yidhi ibni mubaarakow zuhdi baad noogu yeeraysaa adduunyada in laga jaahido maalkaagana bayna alkhurasaana washaan buu isku dhaafaya maxay tahay bu markaasuu yihi ya abaa cabdallah waxa keliyoon ka rabno waxa weyn dadka inaanan waxba weydiisanin nusuuna wujuuhana bas wejigaan rabna inaan ku ilaalsanno wax kale kama rabno boqol qof oo mujaahidiinu xajka usoo wadayo binafaqat ibni mubaarak nafaqadiisuu ku bixinay nafaqadiisuu xaj ku keenayy markii xaj ka dhamaystaan nin walba ilmihiis wuxuu ugu tago ayuu siinayay nin waliba laba kun oo dinaar orag reerka oo la joog markaasay ilmaha dhar iyo xubka garanayaan micat min almuslimiin oo mujaahidiina ayuu xajka u waday ibni mubaarak radia allahu canhu waardaa fahima diin diinkuu fahmay wixii loo abuuray marka maalkaaga ka mashquul faiduud haddaad maal leedahay walaysa almaalu ilaa maa qad calimta maal waxaad og tahay inuu dhammaado oon haba ahayn ayib walaysa lijaahilin jaahil uma ahaanin finnaasi dadka dhexdiisa macnan macnaba kuma laha wax macnaa uu dadka dhexdiisa jaahil ku leeyahay ma lahaanin walow mulku lciraaqi haba ahaada boqortooyada ciraaq lahu midkaa jaahilka ah ta'ataa mid milkiyey boqortooyada ciraaq oo dhan haddii gacanta loo geliyo dadka macno uguma fadhiyo ninka ugu roon ayaa intuu la jooga ammaanaya xoogaa buu ka hadhow markuu ka soo tago xoogaa ka soo qaata bal waran aa warkii jaahilka ah baan boqol dinaar ka qaatay xoogaa baan kasoo joogay waa kasoo joogay ama ninka caalimka waa loo imanaya dadkaa raba maxaa dhacday haaruun rashiid raximah allahu tacaala hooyadii oo qasrigeedii saaran ayaa waxay aragtay nin dadku ay ku yaacayaan nin baa dukaankiisa xiray nin baa shaqadiisii ka soo tegay nin baa wuxuu hayay inay dadkao dhan waa yaacaya dadku maxay afkeeda ku yaacayaan duqdu way yaab qasriga dushiisay saaranta ninkii isaga ahaa nin gacantuu ka shuminaya nin madaxuu ka shuminaya nin xabadkuu saaraya nin inuu salaamuu raba meeluu ka gaaro laaya ummaddii baa kushinaysa waxaad moodaa ma aragtay banaanbax inuu jiro isagaa la haba socda markaasi min haada rajul bay sidan loo daba yaacaya qiila cabdullahi bni mubaarak caalim khurasaana المحدث الفقيه المجاهد المرaaبط iبن مbaaرك khلuqta ilahay dadka jeclaysay markaasay tiri radia الlahu canه boqorka la sheegayo waa kan bay tiri ee wiilkayga haruurashiid maaha bay tiri haruurashiid markuu rabo dadka inuu uqudbeeyo ciidan baa la xiraa soo xira ninkii dukaankiisa furo waa la xiraya baa leeyahay kana arag bay tiri ummadda iska dhabayacayso akaasay tiri boqorka runta saas wey cala alasaariga weeyaan boqorro meel saro saaran wey laakiin goorma marka ilahay cilmigooda uga baqaan ay dawaaqiidda baraa ka qaataan oo ilaahay ay ku caabudaan laakiin hadday dawaaqiida ay ka daba dareeraan khalaas qiimo ma laha sidaa wey u fahma jaahilku dadku macno unama fadhiyo lama tiriyo kuwa gaaragacanada basaaranku wa tirinaya maaragtay tiradooda yaa yaqaan hadda yaa yaqaan culimmadana hebel hebel hebel hebel baa laleeyahay xaafadan sheekh hebel baa degan markii la agmarayo waa la joojin baa gurigaan ma taqaana maya sheekh hebel baa degan guri uu ka guuray zamaan sheekh hebelaa degnaan jiraa le koo gaara arbaacan ah, watayaa jeegay melabeliy cid taqaana ma asfal wey isaga hoosa fadhiyo marka kor haddaa rabto inaad noqoto cilmiga qaado walaysa lijaahilin jaahil uma ahaanin fi naasi dadka dhexdiisa macnan macno uguma fadhiyo walow mulku lciraaqi lahu ta'adaa haba u ahaato mulkiga ciraaq oo dhan amirkiiye jaahil macna kuma fadhiyo sayantiqu canka xaggaaga waxaa ka hadlaya cilmuka cilmigaaga fii nadiyin naadiyada la isugu yimaado naadiyada la yimaado cilmigaa adiga xaggaaga ka hadlayo wayuktabu waa la qorayaa canka calayka dushaadaa lagu qorayaa yowman maalin in katabta haddaad fadhiso cilmiga haddaad xagga caddayn weydana dushaadaa lagu qoraya ama xagga sharabta goobaha la isugu yimaado isagaa ka hadlayo iska ilaali oo cilmi barato waa inaad xaqa caddaysaa walaa takaafu fi llahi lowmata laa'im adduunyada wax yar wey nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaau wasalaam xadiida abi hurayra rawaahu abu dawuud bisanadi صaxiixi man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu bilijaami min naari ywma alqiyaama ninka cilmi la weydiiyo cilmigaasna loo baahan yahay waktigiisi uu joogo ay dadka ka qariyo maalinta qiyaamo xakamo naaray baa afka loo gelinaya rijaal min annaar ayaa afka loo gelinaya batar weeye cilmigu oo la qariyaayo in la caddeeyo cilmiga loo bataa waxaa nacladaya dadka cilmiga xaqa qariya waxaa nacladaya allah iyo malaa'igtiisa iyo dadkao dhan baa nacladaya in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaaika yalcanuhum allahu wayalcanuhum llaacinuun wayalcanuhum llaacinuun inta wax nacalado dhan baa nacalays cilmiga marka waxaa loo baranayaa in xaqa lagu diraaco oo la caddeeyo wma yuni maay wamaa yugniika maxay kugu tari tashdiid lmabaani dhisma aad adkaysay almabaani guryaha dhaadheer ood shub xisay ood adkaysay maxay kugu taraysaa idaa biljahli goortaad jaahilnimo nafsaka naftaada qad hadamta aad ku dumisay naftaadaba haddaad jaahilnimo ku dumisay guri dheer oo dhistay muxuu kugu tari adaaba jaahilay muxuu kugu tari maayo culaysidaa ku dilay marka waxba guryaha juhaasha ay leeyihiin ninkii wuxuu yidhi shaacirka ahaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi lana alcizatu waliljuhaali maalun annagu ciza iyo sharaf baan leenahay juhaashuna maal bay leedahay maalkuna waa dhammaadaa cizada iyo sharaftuna ma dhammaado marka ogaad isma iyo ha isku shidaynin lacag yar baa ku degaysaa gurigaa dhan uu dhisay oo intaa uu dhisaayo walax hal waqad baa udhiibaysaa bishi konton doolar waa ku raaxaysanaysaa balaad bo kaaga amaba inta kaa ahaadan ka degahay koofulayaabisanay fag waa cararaya guriga i ilaali buu kuley arti aayar baan jegaysa subaxdii la eraysa bes aroorta inta imaamadaada garabka saaro erayso cilmiga baro guri lacag la-aan baad iska heli soomaaliya waxayba ku roon tahayba guri lacag la-aan baa laiska helaya dad qaxay guryahoodaaba iska helisa aroorka gulayoobay iska yaacay guryahoodaaba guriyaan waxaga waalaada arti aayar u deg telefoon hadduu gud aade guriga waa ku hayaade laba guri inuu lacag ka qaado kotobota ka qaado sunanka iska deganaa waa ku hayaa ayado taas waa addunya waa la helaa laakin cilmi lagama yaabo in inama alcilmu bitacallum dadaal iyo juhdi buu u baahan yahay laakin addunya ku dadaalin ayaa laga yaabaa inay ku timaado marka aada iskaga ilaali inaad gurya dhisiya isku mashquuliso wamaa yugniika tashdiid lmabani ismayaal la adkeeye maxay kugu taraysaa idaa biljahli nafsaka qad hadanta markaad naftaada jaahilnimo aad ku dumisay jacalta almaala maalkii baad ka yeeshay fawqa alcilmi cilmiga mid ka sarreeyo jahlan liajli jahlin waa mafcuulu liajlihi wey jaahilnimo xaggaaga ka ahaatay inaad cilmigiina hoos u dhigto maalkiina kor u qaato lacamruka allaha ku cimri siiyaan ku dhaartay kajir meeshaa waa lagu dhumaa lacamruka cimrigaagan ku dhaartay hadhihi laqbada noocaasa waa khata ilaahay keyrkii laguma dhaarto lacamruka waladii camaraka allaha ku cimri siiyey ayaan ku dhaartay fi lqadiyati maa cadalta qadiyadii xukunkii aad samaysay ma aadan ka cadaalad samaynin maalka iyo waxaad u kala gar qaaday iyo cilmiga markaasaad maalkii kor u qaaday cilmigiina hoos u dhigtay lacamruka fi lqadiyati maa cadalta allaha kuximlisiiyaan ku dhaartaye qadiyadii ma aadan ka cadaalad samaynin xagee ka ogaanaynaa marka labadooda midka fiican seen ka ogaanayna dhegayso wa baynahumaa bayna alcilmi waalmaali binafsi lwaxyi waxyiga cad saxdooda bawnun farqi baa u dhaxeeya qur-aankaa caddeeyey sunnadaa caddayso wa baynahumaa bayna alcilmi waalmaali binafsi lwaxyi bawnun waxyiga cad baa farqibaa udhaxeeyo bawnun huwa alfarqu farqibaa udhaxeeyo say ku ogaanaynaa sataclamuhu waxaad ogaanaysaa idaa taaha qara'ta taaha markaad akriso suuratu taaha markaad akriso maxaad ogaanaysaa farqiga udhaxeeyo ayib xaggee weeye meesha laga ogaanayo yaa yaqaana farqiga udhaxeeyaa yaqaana istaago gacanta ka ma maxaa cadaynaya qur'aanka farqiga udhaxeeyo cilmiga iyo maalka inuu cilmiga sareeyo maxaa cadaynaya qaala tacaala waqul rabbi zidnii cilma ashraf lkhalqi baa la amraya qur-aanka ma ku aragteen waqul rabbi zidnii maalan guriga gurigiinama yaalla sheekh kitaab saas oo waqul rabbi zidnii maalan sidaa ma u yaala ama leela asheegi lagama yaala haddaad indonesiya tagto iyo haddaad south africa tagto maxaad ugu tegay waqul rabbi zidni cilman meel meel kale kaeegis baaha cadaysay marka baaha kala saartay wa baynahumaa binafsi lwaaxiye ba wy sataclamuhu idaa baaha qara'taa baaha markaad akrisato ayaad ogaanaysaa farqiga cilmiga iyo maalka u daxeeya iyo waa ka maalqabeenkii baa faanaya dhegaysay hadduu kuu faano adiguna cilmigaagaa ka soo bixi lain rafaca alganiyu kii maalkana hadduu kor u qaado liwaa maalin bandiirad ma aha hadduu kor u qaado calam uu yidhahdo waa kan maalkaygu uu baabuurkiisii iyo guryihiisii iyo alaabtiisii uu la soo baxo la anta adiguna liwaa cilmika cilmigaaga calankiisaad qad rafacta kor u qaadaysa hmm markuu maalkiisii la soo baxo oo ummadda u faano lahabaa xujaysanaysaa bas waxaad leedahay waxaan ku weydiiyey awalu rasuulin arsala allahu ila alkhalqi ii sheeg ya dolarka maadi weydiisay ku leeyi ma weydiin dolar aniga rasuulkii ugu horreeyey ilahay khalqiga ugu soo diray sheeg ayuha ljaahilu haye khilaafada muslimiinta imisay ahayd imisay socotay yaa yaqaana horyaa khilaafada imisay ahayd kamil khilaafa hadihi lumma ama la haya arrintaas alaaiina sana soddon sano khilaafa calaa minhaaji nubuwa laba sana yaa hayey iyo lix bilood abaa bakrin cumar ibisuu hayey ya toban sano cusmaan ibni cafaan ibisuu hayey intaa cashar sana isku darso marka cali bni abi aalibna wuxuu hayey shan sano wiilkiisii xusubna quu hayey kiisa yaraa lix bilood alaatiin halkaasi ku guuxsantay kabacdi aaway mucaawiya u qabso mulkii caduuda ka dhig mulkii dadka cuno ka dhig mucaawiyaa bilaabay khaliif mulkii buu ahaa wiilkiisii yaziid buu u dhiibay kabacdi dhaxaltooyay noqotay bani umaya qabatay uma alcabaasiya haluma aljara ilaa bani cubayd alqadaa oo bainiin ah ay kusoo goodaan faimiyiin kufaar ahaa murtadiin ahaa oo mawlidkii idiin bilaabay mawlidkan aad jeceshihiin nabi maxamed aad eriga ugashay murtad wey ninka nabi maxamed neef uqala rasuulka ilahay aan uqala uu kuleeyay ninka jiniga uqala iyo ninka nebi maxamed uqala iyo ninka aboojadii uqala intaba mushrikiin wey lacana allahu man dabxa ligayr illah ligayri illah maxaa ka badan maanta mujaahid aan la aha ku leeyahay shirkina waa ku dhex jiraay gabadh التوحيد أولا أن يعلم أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو النوعان أي من يفهم فرع عندها ورياضة توحيد كفر أول واجب على العبيد علم الموسى ومعرفة الله لمن ربي أقول علم ما هي waxba ma hayo ayib halkaa marka waxaad ku ogaatay farqiga u dhaxeeya hadduu maalku ugu faano cilmiga ugu faano lain rafaca alqaniyu liwaaa maalihi laanta liwaaa cilmika qaad rafacta lain jalasa alqaniyu kan maal kale haddii uu ku fadhiisto cala alxishaaya kuraas waaweyn hadduu fadhiisto alxishaa xataa yaxshu kuraas waxa weeyaan isbuunyaha la buuxiyey oo laga buuxiyey cawsh iyo isbuunyo iyo kursi carbeed hadduu guryihiisa ka buuxiyo oo kugu fadhiisto la anta cala alkawaakibi adiga xidigaha dushoodaad qad jalasta aad ku fadhiisanaysaa xidigaabaad ku fadhidaaba nin kursi carbeed ku fadhiyo iyo nin xidig dusheeda ku fadhiyo isku makaanada ilaahay ka joogtid ayaa ku dhaca isaguna dhulkuu jooga adna meel kanaad joogta hadduu marka kursi carbeed guriga ka buuxiyo hijirada ku fadhiiso markaasaad jirtaa cilmigu marka dadaal buu kaa rabaa lain jalasa alganiyu cala alxishaaya haddii uu ku fadhiisto firaashi maxshu firaash la buuxiyo la cadeeyo hadduu ku fadhiistaayo fadhi carbeed bay iska dhex wa anta adiguna cala alkawaakibi xidigaha dushoodaas qad jalasta ku fadhiisanaysaa wain rakiba aljiyaada hadduu faras ku fadhiisto musawamaatin la calaamadeeyey fardaha kala fiican fardaha boqorada way calaamadaysan yihiin faras madow lugaha ka cadcad sariir leh wejiga ka cad la tababaray lugta saa u laabanayo jeeniga saa u laabanayo oo baashaal badan oo saa u saa u goodgoodaya haddii uu ku fadhiisto la anta adiguna manaahij taqwa dariiqi alla kacabsigaas raakibta aad badfortigo isku mid maadii nin farad saaran oo meel u socdo jahaname iyo janna meel u socda aan la aqoonin iyo nin dariiqa alla ah kacabsiga saaran oo jannada ilaahay u socda faradka faradka ugu qiimo badan ay jannada uy ku sugayso labadaas miyaa isku mid a ah? isku mid maa marka marka uu rinoodka la soo boodo sersan kale uu la soo boodo cilmigaa ku fariiso marka jooji de rabaa inaan ku weydiiyo masalan ku weydiinayaade markuu muraayada hoos u dajiye waxaan ku weydiiyey weydiiyeyde ayn allahu yaa markuu yidhahdo ishaaciro u noqdo ka fariisada ma mataqaana saas maa habaha fiirini marka nin rimood kugu dhaafay cilmi baa rabaa inaad ku dhaaftaan cilmiga laazima marka haba ardahan la kulkulay ha arkin adduunka magaalada faraskeeda waa rimood soomaarka say u goodgoodaysa ya haddii la fuulo adigana cilmiga fuul cilmiga bastuqay wain rakiba aljiyaada musawamaatin sabad la calaamadeeyey haddii uu ku korayso la anta manaahij taqwa rakibta adiguna dariiqii alla kacabsiga ayaa qabtoo meel wanaagsan baad wamahma istaba abkaara alhawaani fakam bikrin min alxikam istabadta wamahma istaba si kastuu u bikri jibiyo abkaara alhawaani gabdho bikra alkhawaani ee uhub ah waa gabadh ugub ah ee markaas soo baxday oo bikra maalkiisi wey nin kasta gabadhiisa la rabaa shirkada barakaadu madax ka yahay gabadha alaley anay ii joogtaa mid hadda naas ka soo booda wallahi shan iyo toban ma dhamayn oo kuleeya afar iyo toban iyo lix bilooday jirtaa si kastuu gabar yar oo maxay ahayd ka uguba uu u bikri jebiyo la anta adiga ahli cilmiga ana fakam bikrin badanaa gabar bira min ai fakam bikrin badanaa arin bikraa min alxikami oo xikmada iftabadta aada bikra jebisay xikmaaba cusub baad keentaa adig habeen walbaba xikmo cusub baad keentaa cid kaaga horaysa lahayd aada bikri jebinaysaa wadaadka xerayga maxyaal ma odaysaa habeen walbaba xikmadiisaan u bikri jebinaya waxuu isaga mas'alo low keena oon dadka aqoonin xikmad low soo saara fii butuuni lkutub u xikmad ka soo saara waa keena wallahi sheekh hebel xikmad buu keenaa laleeyahy gabdhahan fikirta uu begri jebinayo adna xikmad baa haysata ama adduunyada sama kula qaybsanba haba kaa bataato wa afarba ha guursada laakiin labada waa iska haysa adig waliba maalka uma baana ilahay fadligiisa sheekha waktigiisaaba laga yaaba inay adkeed uu leeyahay bikaarada waxaa iska leh maxay ahayso ahlumaalku hadda uma baano sibaleh waa ilaahay baa fuudeeyey lahaasaa maanta kale hmm, shan iyo toban lix iyo toban meesha harta ka qabo hmm. laakiin cilmiga xikamkiisa nin walba ma jebin karo ninkii ilaahay u fura maahan wamahma staba adkaara alhawaani sika mar uu bika gabdho u hubiyey fakam bitrin imise bikra wax cusub baa la yidhaahdaa oo min alxikami id sababta aada bikra jebisay badana walaysa yaburuka walaysa yaburuka aliftaaru shayئa إذا ما أنت ربك قد عرفت وليس يضرك كل مايو الإختار فخر كل مايو شيئا وحكي يلي مايو قورما إذا ما أنت قرت الأدب ربك ربك قد oo macrifadiisa ay ku jirto horin muxuu kaa dhimi adduunyada waa laba habeenwey wuxuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaama in la keenayo dadka ninkii ugu nicmo badnaa ee ahlunaar oo ilahay soo caasiyo ay ku kufriyeen alla wuxuu amraya halmar naarka in la geliyo kadibna laga soo saaro markaasaa ya bna aadam hal ra'ayta naciiman qabto ina aadanow wax nicmaa weligaa ma arag naarta hal mar buu ku iloobanaaga waxaa la geenaya ninka dadka u fakrisanaa faqiira cabad allaha xaqa cibaadati walam yushrik bihi shaya kadib sheekh cabdiqaadir baa wax taray qaramada midoobaa xukun leh waiyaaka cala hada kulluha kufrun wariddatun can diin illahi caza wajal tawxiid ilahay keliya ayuu ku dhintay fakri buu ku sabray rabbigaa loo horkeenay wahuwa muwaxidu laa yushriku billahi shaya ilahay wuu jecel habeen imaana ilahay waa jecel yahay ninka muminka muwaxidkaa amaa mushrika la ilahay ma fiirin xataa shirku lasqar ilahay ma fiirin shirku lasqar lawla allah wa fulaan lawlaa kada wa kada la laa tushrik billahi shaya ilahay aw sharig yeeli hal mar baa jannada la gelinaya faqiirku waa laga soo saaray ya bna aadam hal ra'ayta shidatun qab hal mara bu'sun qab weligaa dhibaata maku soo martay weligaa fakri ma aragti la wallah ما رأيت بؤسا قط ما مر بي شدة قط والغير بما صومر فخر ما أركي وهاي اللوسية هل مرة جنالة بالله لبدا الزار معاني كلا بالدين فخري وحبكا ما دبيه معرفة إلهي كددا وليس يضرك وحبك يلي ما يوم الاختار فخري وحبك يلي ما يوم شيئا إذا ما أنت قرصد أذبه ربك ربك قد عرفت أذكرته فماذا عنده ماذا عنده maxaa cagtiisa ahaaday la tacliga min jamiilin oo wanaag allahu akbar janno fii xura alcayn iyo nicmo maxaa agtiisa ahaaday min jamiilin oo qurux ah idaa bifinaa'i daacatihi goortaad banaanka isaga lagu caabudaayo anakta aada fariisato anaakha naaqata hashibuu fariisiiyey anakta sida hasha ay u baraqsato markaad meesha allagu lagu caabudo fanaha alla caabudo goortaad fariisato maxaa wanaag ku yaala wanaaga ku yaala mataqaanaa meelaha ilahay lagu caabudo wa huwa almasaajid ninkaad ku aragta masaajid inuu laazimayo jamaacada laazimaya ku dadaalay fashhaduu lahu limaan imaan baa wada ninka imaan baa bixinaya meelaha ilahay lagu caabudo yaa lagaa waayo meelahaas markaad lugaha mudato oo lagaa waayin uu gurigaaga noqdo waxaad ku jirtaa qurux baa ilaahay kuu diyaariyey wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa dil wa minhum wa sabca rajulun ha mucallaqun qalbuhu bilmasaajid aw bilmasaajid mucallaq qalbigiisao dhan masaajidkuu ku celaya hal aadana almuadin hal dakla alwaqt saasubuu dayay maqhribkii maxaa ka dhimi qaalat caaisha radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fii mihnati ahlihi sabtuu fuliyey neefka arigu caanaha ka maalaya faidaa adana almu'adin kaannahu laa yacrifuna markii mu'adinka adigu nimaana aqoonin oo kale mana la hadlay yaa rasuul allah shif shu'uunu salaad buu galay markuu masaajidka yimaado muxuu leeyahay arixnaa biha ya bilaal arixnaa arixnaa biha ya ilaal ilaal inoogu raaxay maxaa lagu raaxayna allahu akbar allahu akbar baraaxa weya muminka qalbigiisa ku qabowey arixnaa biha ya ayib inaad ilaahay daacadiisaa la rabaa inaan ah, ah, meelaha lagu caabudo inaan laga helo waxweyn buu ilahay noo diyaariyey wamaada cindahu wamaada cindahu laka min jamiilin muxuu qurux bistijaabi fanaaci daacatihi an halka lagu caabudo markaad aada baroosinka mudato oo daacada ilaahay ku dadaasho faqaabil waxaad ku qaabishaa alle may faqaabil waxaad ku qaabishaa bilqabuuli aqbalaad ku qaabil linusxi qawli hadalka iga aqbalaad ka hortee inaad aqbasho ood qaadato fain acradta haddaad isaga jeesato canhu nasiixadani faqad khafifta waa kaaafe khasaaraad ku dhacday nasiixadani nasiixa weyn weyn waxay ku dadaalaysaa inaad cilmiga barato oo jaahil aadan noqon oo alla aw ku jeclaado oo jannadiisii gasho haddaad marka ka jeesato waa kafaafaye faqaabil bilqabuuli linusxi qawlihi nasiixadaydan aqbilaad ka horkeen oo ku qaabil fain acradta canhu haddaad xaggiisa ka jeysatana qad qasirta waad kasaartay wain raacaytahu haddaad ku dadaasho wain raacaytahu wain raacayta anasixata nasiixadan haddaad ku dadaasho qawlan wa ficlan hadal iyo ficilba haddaad ugu dadaasho waxaan kugu nasiixeeyey wax hadal ah iyo wax ficila intaba haddaad ku dadaasho wataajarta ilaaha nasiixadan aad ilaahay kula tijaaraysato cibaado ilaahay waan kugu yeelay ilaahay aad kula tijaaraysato bihi binasiixati qadixta waad faa'iiday oo ma aadan khasaarin faa'iidaad heshay waxaa faa'iiday ninka ilahay la tijaabay tijaaratu maca allah ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tijaara wey mu'miniintu tijaaratun lan tabuur wey tijaaro aan kugu baarayn wey weliba marka waa in nasiixadani aad iyo aad loogu dadaalaa wain raacaytahu qawla wa ficlan haddaad ku dadaasho qowl iyo ficilba wataajarta ilaah ilahay aad kula tijaaraysato hii nasiixadihii rabixta waad faa'iiday wallah subxana wa taala ayib